wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka falaqaynta wararka idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib markale subax wanaagsan saaxiibayaal waa axad taariikhdu waxa ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha sagaalaad sannadda labada kun saddex labaatanka barnaamijka falaqaynta waxaan ku eegi doonaa korarka khasaarihii ka dhashay qaraxa gelinkii dambe ee shalay magaalada beledweyne ka dhacay halkaas oo dad shacab ah oo ka badan labaatan ruux ay ku geeriyoodeen in ka badan konton kalena ay ku dhaawacmeen dhaawacyadoodiina lasoo gaarsiiyey magaalada muqdisho haddaba maxaa soo celceliya qaraxyada ka dhaca magaalada beledweyne oo ah magaalada labaad ee ugu qaraxyada badan gudaha soomaaliya qodobkaas ayaan eegi doonaa saaxiibayaal xubintii kalmaan ee sidoo kale qayb ka ah barnaamijkeena waa mar kale iyo falaqaynta dadkeennu ma yahay miyaan dhaayaheennu arag dhagarta laynagu waadiyo cadowga dhexdeenan degay dadkeennu ma yahay miyaan dhaayaheennu arag dhagarta laynagu waadiyo cadowga dhexdeenan degay iyo hooyadooda aan dhakhaatiir iyo waxgarad u daadiyan siday u dhammaynayaan dhalankiiyo hooyadooda dhakhaatiir iyo waxgarad dhigeenna u daadiyan waxaa lama dhowran kare dhawaaqa maqlow kacay maqra dhiidhiyo kacay wixii dhiilalow kacay damiirku intaanu dhiban dukeenna difaacane dhaliinyaroy kaca waxaa lama dhowran kare dhawaaqa maloo kacay maqura dhiidhiyo kacay waxii dhiilahow kaca damiirku intaanu dhiban nukeenna difaacane gudaliyarooykaca habeena kudhexelmira dhibaatooyintaan marniyo wixii dhanka faarisrigay taariikhda inoogu dhiga xusuustuuna yaanay dhumin dhibaatooyintaan marniyo wixii dhanka faarisrigay taariikhda inoogu qalbiga xusuustuna yaanay saaxiibayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan ayaan leenahay haddii aynu ku bilowno magaalada beledweyne gelinkii dambe ee shalay waxaa ka dhacay qarax khasaare geystay waxaana qaraxaasi ku waxyeeloobay shacab ka badan toddobaatan ruux sida la sheegay oo in ka badan labaatan ruux ayaa ku geeriyootay sidoo kale tiro konton ruux ka badanna waa ay ku dhaawacmeen oo dhaawacyo ayaa kasoo gaaray kala duwan dhaawacyadii ugu daraa dowladda soomaaliya ayaa waxa ay kasoo qaaday xalay magaalada beledweyne iyadoo muqdisho lasoo gaarsiiyey saqbarkii hay-adda maareynta masiibooyinka ayaana waxa ay sheegtay inay dhaawacyadii ugu daraa magaalada beledweyne kasoo qaaday waxaana eh, qaraxan u yimiday iyadoo dagaalka dhanaha al-shabaab uu ka socday inta badan gobolada dalka khasaare xoogan ayaana qaraxan ka dhashay muddo kadib ayuuna dhacayaa qaraxan magaalada beledweyne shalay ka dhacay haddaba maxaa soo amaba keena amaba soo dedejiya amaba badiya qaraxyada ka dhaca magaalada beledweyne kuwaas oo dadka shacabka ah inta badan waxyeelada ay kasoo gaarto waxaan wax ka weydiiyey maxaa waa xirsi iimaan oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda waxaana sidoo kaleeto wax ka weydiiyey magaalada beledweyne sida looga hortegi karo qarxida inta badan ka dhaca ee dadka shacabka waxyeeladu kasoo gaarta ah, alxamdulilah waa eh, mahadsan tahay dhowr qaraxa iyo dadka horta mar walbaba qaraxan waa dhici jiray waan dhacayaa imankaan intay socdaan inta dhimatay iyo allah maaragtay u naxariisto kuwa dhaawacan allah u booqdhayo laakiin qaraxani <clears throat> nimanku nimanku warafanayaan waa dagaalka meeshuu dambeeday ku jiraan marka wixii ay galaafo karaan inay sii martaanay ay rabaan hmm. eh, hadee nin nin haddee lala dagaalamayana waxaas maxaa u sameeya laba dhihi karo waa dagaalka qayb ka mida ah, waay ah, marka marka meelaha kontaroladana de dadku isku dhiifo maahan oo dadku isku aragti maahan qolo waa ka foojinaan dheeraada qolo leedahay waa dadka hadba ku dhegaya oo qabanaya kuwana hmm. wixii markii loo sheegto meesha uu socday iyo waxa uu yahay sheegto hmm. dadka qaara ku qancayo soco dhahaya hmm. qaarkood qaarkoodna waxaa dhici karta inay leeyihiin war waxaan hadduu waxtaaba midka wax galaafaynaya yahay yuusu aniga imaranayna hay dhaafo kuwa kuwa dhahayana way jiraan oo oo naftay aniga tayda horta aan badbaadsado dadahana waa jiraan waxuu rabo ha wadee aniga hay dhaafo daday ka tahayna way jirtaa laakiin mar walbaba meelaha wax ka jiraan waxaa muhiima in foojinaan la yeesho oo dadku baabuurta rarano noocaasoo kaleeta ah hada kadib in damiin iyo qofka leh oo gaarigaal iska leh iyo qof damiinaho la yaqaano weyn oo muctarifa ah. gaari aan saas cala wadan oo documentiga noocaas oo kaleeta wadan in meelaha qaar looba joojiya ficnaalaheedo amarba laga soo saaro la yidhaahdo gaari aan dabayn weyn lahayn oo aan la hubin dabayntiisa maba soo geli karo magaalooyinkaba sooma geli karo waayahay marka laga soo tago in damiin la weydiiyo maxaa diiday in gawaarida eh, la hubiyo oo la baaro eh, baaritaanna iyadoo loo helin rarka ku raran amaba uu sido eh, inaan la sii daynin waa la samayn karaa laakiin marka horeba horta sidiisaba marka la baaraa waa in loogu yahay gaarigan cidda iskale la yaqaan damiintiisa la hayo markaas kadib baaritaanka loogu xaqiijiyo laakiin marka horeba gaari raran oo alaab saasuu saaran tahay oo aan la aqoon qofuu mas-uul ho ah weynoo damiintayna aysan jirin inuu magaalaba galo maahanba inlayda gaarida waxaan daska hooba kala haree gaari hmm. aan damiin lahayn qofka iska leh la aqoon mas-uuliyaddiisa aysan meel ku qorayn oo wixii uu dhibo cidda loo raaca aan la aqoon hmm. inuu magaalo soo galo maahan in la joojiyo oo la yidhaahdo maya magaalo hadda kadib amarkaasa barlof soo baxsay magaaloba soo geli maayo gaari aan damiin lahayn qof mas-uuluhu oo maaragtay oo aan damiintaas qorayn oo haddii lacalla gaarigan u wax dhibo wixii uu geystay dadka loo raacana la yaqaano markaas kadib iyadoo mm-hmm. la yaqaan markaas kadib ha la hubiyo ha baaro magaalada beledweyne waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu qaraxyada badan soomaaliya magaalada muqdisho ayaa kow ah sida la sheego magaalada beledweynena waa magaalada labaad ee ugu qaraxyada badan sidee loo xakameyn karaa qaraxyada sidaas dadka u galaafta mar walba dadka shacabka ah ay ku le-daan waxyeelada ugu badan ay kasoo gaarto horta waa runta oo hadda inta magaalooyin la qarxinayay magaalooyida magaalada ka xigta waayo beledweyne beledweynena hadee ma ogtahay waa magaalada oo bays u ah hadda dagaalkii dagaalkan bilowgiisii saldhig u ahayd oo iyada bilowday ee eh, kuwii hore oo raaxyadii horena koley uun sababna way jirtay waxna way daba socdeen marka aniga waxaa ila haboon in maadaama ay khatartu badan tahay oo qaraxyadii bateen oo maarataay hadda muqdisho kale baabuurta dekedeg dekedeg gelaysa oo meelahaas wax kasoo ka doonaysa damaanaday leedahay gaarihan la oqoon damaanadiisa ma aado dekad ma aado in magaalooyinka waaweyn oo saasoo kaleetaana baabuurta baabuur horan uusanba soo gelinba magaalada oo aan la aqoon cidda iska leh iyo qofkaiyo qofka damiinka ka ah markaas kadib haddana la hubiyo haddii sidaanoo kale wax u dhacaan gaariga ninka iskale la yaqaan damiintiisa la yaqaan wixii uu halleeyo meel loo raacday leedahay raaday leedahay oo qofkaasaa lagu noqonayaa laakiin marka horeba in amar lasoo baxsho la yidhaahdo magaalada magaalada hadda waa la yaqaan magaalooyinka waaweyn oo saasoo kaleeta ah gaariga raran oo soo gelaya waa in la ogyahay gaarigan la ogeyn la aqoon maba soo haweysan karo inuu magaalo soo golo amarkaasi la baxsho markaas kadibna la hubiyo saasay ku ficnaan laheed siyaasada barnaamijkaasoo la qaato go-aankaas soo baxo oo maamulaba jira magaalooyinka maamulaha ka jira ee amarkaas hadda la qaato waa maqlaya hadda dhuusamareeb oo kale magaalada baabuur baabuurku kontaroolka imaana magaalada koonarkeeda waa wareega waa wareega koonarka kontaroolka kale u tegaya hubid magaalada waa dhaafaaba maray oo gaariga magaalada u socdana waa in kontaroolkaas kore laga soo wado markaasaa la baxshay waa anoo maqlaya meel hmm. marka saasoo kalaa fiican wixii hadda qoranna waa qoran yihiin hadda wax qoran walaan la celi karin laakiin hmm. mar walbaba foojignaan iyo taxadir dheeraadaha loo baahanya siyaasi xirsiimaan oo ka faallada arrimaha ammaanka iyo siyaasadda soomaaliya ayuu ahaa oo aan wax ka weydiiyey qaraxii ka dhacay galankii dambe ee shilay magaalada beledweyne halkaas oo dad shacab ah waxyeelada ugu badan ay kasoo gaartay khasaarahana uu kor u dhaafayo labaatan ruux oo la sheego in weli ay jiraan dad markaa nolol lagu la-yahay sidoo kale burburka qaraxa uu sababay ayaa laga soo saarayay galankii dambe ee shalay ilaa iyo xalay oo la bahadigoobayay dadka qaarkood dhaawacdii magaalada muqdisho lasoo gaarsiiyey waxaa ka hadlay qaar kamid a ah xildhibaanada kasoo jeeda gobolka hiiraan iyo ku matela dowladda dhexe iyo qaar kamid ah mas-uuliyiinta maamulka hirshabelle waxaana ay sheegeen in wax laga xumaada ay qaraxan dagaalka ay ku jiraan iyo halganka dadka hiriiraana in ay sii laba jibaari doonaan ayay sheegeen balaqeynta ayaad maqlaysaan qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkeena ayaan isla sii gaaraynaa markana waxaad kusoo dhawaataan saaxiibayaal xubintii maan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib addoonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfila sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshada isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso beled weyn allaahayo bugta iyo balaayada beled weyn allaahayo ka badbaadi eebow war cabdulow beledweyn qarax weyn baa ka dhacay ilaahayna waxaanu ka baryaynaa balaayada cadowga soo maleegay bulshada reer beledweyne inuu ka badbaadiyo marka waxaan odhan lahaa beledweyn bilaahi aw raxmaan a bilaaye eh, moosaw beeled weyn allahayo balayada hareer mari war shacabka beledweyne eh. intooda badan waa la dirireen balaayada iyo fidna wadayaasha dhulkoodana waa ay ka xoreeyeen hase masiibadu shaydaan ay ku soo gambata lama waayo wax badanna waa ay isku dayeen hase yeeshee uma suurta gelin taariikhda markii dib loo fiiriyana eh muqdisho magaalada ku soo xigta ee ay qaraxyada ugu badan la beegsadeen waaye hadda waxay intaasoo shirqoola ugu maleegayaanna dadka joogay arkeen damiirkoodu inuusan dulmiga aqbali karin marka waxaan dhihi lahaa beeledweyna lahayow balayada hareer mari ilaahow baled weyne bulsho weynta ku nool khawaarijta balaayiya cadowga iska badbaadi baladweyn allahayow balayada hareer warbowa shabaabku waa bahala iyo boogan kaa hadhine hadii aan la baabi'in igawalaan laga bogsoonayne beeled weyn allahayo ka dulqaad balaayada ilaahuw ree beled weyne beledii lala eegtay intii ruuxu ka booday naxariis badan sii inta ay birjeexdo dhaawacii la bukaanana ilaahuw ka bogsii beeled weyn allahayo balaayada hareer mari ilaahuw beled weyne bugta ka yeertay adaankaa baryaya hebbiya nooga qabooji oo baaskay falkiyeenna ka badbaadi dadkeenna beeled weyna lahayow balayada hareer mari aryadhaha maanay warya dhammaantiis shabaab iyo heer beledweyne wanaagka ma dhexeeyo hadda heer beledweynena mug hore jilibka inya u dhigeenay meel iska saareen iyakuna qarax iyo fidno iyo inaysan heer beledweyne xabad u dhaafaynin waa la ogaay tabaru meelay gaadhsiisana fidnada ka heri maayaan deganaan layska qaban heer beledweynena wax ku dila iyo wax ku qarxiha uga hoggaansami maayaan inay ka aadhsahayaan waxay u geesteenna waa iyo caddahay hadda dadka balaayada agfa fadhiya heer beledweynaha ku daydeen doqontana waa tii la yidhi yaan lagaaga derinay u dagaal la'dahay heer beledweynena waa mujaahidiina intii dhimatay allahow naxariisto inta dhaawacantayna allahow boogadhayo beledweyna lahaayo balaayada hareer mari war cabdullow beelaha magaalada beledweyne degan dhinacaa lagu dhaliili jiray dagaalka inaysan ka qaybgelin qawaaruujinu ay ku soo dhex dhuuntaan laakiin ayaga laftirkoodii aan ka badbaadinoo tuulooyinkoodii ay gubeen kadibna shalay waa kuwii inta hubka qaatay macala amiir ka dilay iyo kuwa badan oo qawaariija qaar kalena madaxayba ka gooyeenaa la yidhi marka reer beledweyne hadda dhinac lagu xaglinayo in balaayadu soo dhex martay ma jirto cidna wax looma reebin hadda webiga dhinacaad ka martaba colaadda qawaariijsaa taalla aaladweyn allahayow ka dulqaad balaayada war kalemaanay anigu xaasidnimadaan idinkula yaabay halka bug oo nimanku geysta anaad sheegtaane labaatanka bugood oo loo geystay iyaga ma sheegtiin waxa amiir daboolgorofsanna ma aragtaan waxa lagu godoomiyey meel aysan ka soo bixi karinna uma jeediin marka anigaa idiin warramayoon sidiinoo kale xaasid ahayne deegaana ka kala tirsan gobolka midug iyo galgaduud oo ay ka mid yihiin miliqo iyo baalal dheer ilaa iyo shalaytan ka socota waa la yaabay meel ka midana waxaa la sheegay amiirre ku shiraya oo dagaalka ka tashanaya gabbalku markuu madoobaaday in laga soo duldhacay shabeellada dhexena ciidciidka mahaddaay agtiisa weli waa ku go'doonsan yihiin meeshii ay galeen waana lagu wareegsan yahay sanay cabdulle ciidankiisaana kor ka fiirinayaa la yidhi oo midkama soo bixi karo macawislaydi deegaankuna sidoo kale u ilaalinayaanaa la yidhi cirkana duqayn baa uga socotaa la yidhi horjoogayaashii watay oo meeshaan jiqdaa soo geliyeyna waxaa la sheegay afar inay ka hadaaftay saddexna ay dhaawac yihiin waxay ku daaweeyaan iyo isbitaalna ma haystaane waa qabeeyaanan u malayha war khawaariijta qofkii ka dhaawacma wax dhiba kuma qabto way dhammaystiraan waar ma sidaasaa weligay anugu shabaab laan laangaraa ah ma arkine walbow nabag waxay ka maraysaa al-shabaab gooyo godadkoodiiba ciidan ugu galo goosan baa hadhi waar waxaa kaloo la yidhi markii ay gantaan sidii goodirkii garhka iyo wadna garab kala hele shabaab waa ku kuwa oo way goyeen horta anugu waa yaabanahay shabaab ma duurjoogtuu ku tirsan yahay mase dabjoogta bislo waa kala kasila iyo hoose migay cabdulaba wuxuu yidhi shabaab how waxay duurkaa u degan yihiin madaada maase waa duugaag ay duurkaa u degan yihiin madada maase waa duugaag waar mid shabaab oo duqayntii ka badbaadana wuxuu yidhi duugaagaan weheshada dulmeelayaa kaymaho adiga daydaydiyo halkan godkaan gali kala durkee war muxuu ugu dari waaye ilaah baad deeq baxshee shabaab dambe dooni maa war kalamaana war ma haysiine safar degdega uu ku baxa madaxweyne xasan sheekh war ma ceel buur buu baxay buntland buu booqanahayaa waramay aadan yabaal tahay yaa amow he ceeldheer fatakh ka yiri waar somalilan hadduu imanaya roog cas baan u dhigayna war hadda ka hor somalilan markii la yidhi abiy axmed ra'iisul wasaaraha etoobiya waxaa imaanaya madaxweyne hore farmaajo gudoomiyaha golaha guurtida xaaji saleemaan wuxuu yidhi war in adeerow abiyow hanoo keenin ayuu yidhi uba waxgeenma adeer ku noqdeen war ciyaartugtog waxay dheen abisoo irir maahan ubawa tigreeg haddee waa la yaqaan war dad falanaatiin laydinmana warrami karee madaxweynuhu jabuuti buu tegey madaxweynaha jabuuti ismaaciil cimar geelaan uu la kulmay war madaxweyne muuse bixi ma laga macsuumay haye ay gabaran weydii war warkaa ku waalaninae safarka madaxweynuhu waa saacado kooban baa layidhi sababtoo ah dagaalka khawaarijta lagula jira asagaa hogaaminaya uma daahi karo waayahana safar dibaddaa waa diiday waa ti lalahaa hayamiyaa shacabka hadda ciidamada amisom baa ka har inay joogaana la rabaa warba uduqu safar ku aada baa ku jirtee dulmi niman samayn baa ilaah darajo siiyae dulligii xumaatada badsada naartu waa dalaqe dufku baxay shabaabkii in badan daaye laga waayey sidii danab ku dhacay bay linta daadsheen sidii danab ku dhacayay haddeer linta daadshene war cabdullow shabaab liinu uma baxdee ilindheh waar wallaweyne liintu waa qallajiye aryaadhaha war ma haysiine guddoomiyihii gobolka banaadir ayaamahanba wuxuu ku maqan yahay gobolka shabeellada dhexe wuxuuna abaabulka wadaa ruunirgood iyo degmooyinka hoos yimaadoo dhan hadda dadkau la kulmana shiribay kula warameen waxaana ka mid ahay waa badnaay warkooruye guddoomiyow dhimasha waana loo dhaale dhedhemi dhawaaqaandhaaca dhimasha waana loo dhaale dhedhemi dhawaaqaandhaaca naftirkiisuna waa gebyo wuxuu yidhi wixii dhacay waa la dhaqa waar walla weynay somalilan arrimaheeda wadahadal bay ku dhammaysata oo hadda laascaanood ma heshiiseen arbow laascaanood somalilan ka mid maahan war laascaanood maaliweed waxaa lagu soo bandhigay ciidamo wejigu xiran yahay cabsi cabsi marka waxaan la yaabanahay moorkii somalilan inay rumaynayaan war macluulo waa lunsan tahaye qawaariijtu waxay wejiga ku duubtaan waa mara madow laakiin kuwan waa gaduud warbow imaamada eh, guduudan waxaa laydha kam qatalti war kalemaanay war mahaysiine dheerqabayaasha isku qarxiya beled weyne meel shacab joogay ku raadinayeen markay ciidanku intay ogaadeen is hortaageenna halkaana aba dad joogaah yidhi yaa layidhi hadda waxaa ku baabaa waa dad shacabon waxba galabsan baa layidhi warbow wixii noolaa dhibee eh. cid wax galabsata iyo cid kale kalama jecla war waxay dilaan hadday waayaan xataa iyagaa isdilaa layidhi war kalmaanay war ma haysiin eh. ra-iisul wasaare xamsi wuxuu la kulmay madaxweynaha maraykanka jo biden eh. waxayna ka wada hadleenaa layidhi dagaalka sidii loo kordhin lahaa cunuqabataynta hubkana sidii soomaaliya looga qaadi lahaa war wax kastaa nagaa idin siinaynaa gala dagaalka waxuu dhihi waaya shid nid weli miyay nool yihiin miyuu yidhi warbow raganimada tuuran balaakana magu dhacahaya ma ninkaa garaada war soomaaliya daynta waa laga cafinayaha lagu yidhi waalyaana walaweynay ma lacagtiina laku dil Lebanon la ka cafiy war dadka hadda idhikaarada loo samaynayaad kamid tahay soomaalinimadii haqii jadadkalaarya ku mid ee ah gowdhan war gudoomiyaha aqalka sare cabdi caashi cabdulaahi ee dhikaarka loo sameeya waxaa ku qoran inuu ku dhasho baabile oo Itoobiya ka tirsan waa ra'iisul wasaare ku-xigeenka Saalax kaarkiisa waxa ku qoran inuu ceergaaba ku dhashay ee imka wax lama raacin anaga Soomaaliland dib ka raacin doona warba madaxweyne deyn ma loo sameeyay kaarkan war horta ma lahuba ra'iisul wasaare inuu kismaayo ku dhashay ama waa lasnaba war adiga xarar luwala inaad ku dhalato muran kama taagna macluulo war maxaad madaxdiinu meelahay ku dhasheen ugu mashquulsantiin weydin maamul howlayaane midda kale kaarkaan xaggee lagu sameeyaa dadka aan madaxda ahayn se ma loo ogolya warbow lacagta kaarka xaggee loogu tuurhayaa warka u weynaa qaada waan walaweynay kista yar may kaarka nagu siiyaan war hay socdaalka rag ka tirsan waata maxkamadda la keenaye nimanka ma in maxkamadda la soo taagaad rabtiin war lankii waaldaday aama maxkamad in loola saara qasaba keeta warbow kalemaanay warma haysaanine maxkamadda dembiyada culse buntland waxay xukuntay saddex dhagarqabo ka tirsan ururka daacish mid ka nabadoon buu ahaa la yidhi naw war ma daacish baa nabadoon leh warba wakiil laga xiruu soo mudan jiray baa la yidhi warwar ma haysaane madaxweynaha oo dhuusamareeb ka khudbeeyey wuxuu mar kale ku celiyey soomaaliya hal cadow bay leedahay war guddoomiyaha golaha shacabka shiqaadan madoobe wuxuu yidhi wiilashii mujaahidiintahee badbaadiyey madaxdee qaraxa isku dhigay waa in taallo loo dhisa dadkoodii iyo laga warqabo war horta taallooyinkii hore waxay u taagan yihiin ma layska hubiyey war qaaraa xagjirahayaa la yidhi duubsha madian fiiriyangnakaen war ma xagjira halgama noqda see u hadlaysaa warba umadka mushahidiintu ma u dhaho haddiyaan dhulkaygo dhiig kuugu fooliqin soomaali kama dhalanwarmabaawarkalmaani waxaa la yidhi ceebee xoogga anigoon lahayn ama cambaaraynin ciidankeennu cadaawaha ka dida siima cayrsado cabbaar kadib iyana qaraxyaday soo celceliyaan war waaba la duqeeya habeenii maalin qawaari arkin war waxaa kaloo la yidhi nimaan cimraynin ceelbageey cirkaa wax loogu soo ridaa war waxaa kaloo la yidhi dhulka yaga khawaariij haddaan laga dhammaystirin dhibka joojin maayaan war waxaa kaloo la yidhi dhagarqabaha baas cunugii dhex gala waxaa loo dhigaa dhiigdaadintee haddii aad dhalashiya haddou kula dhashaba inay dhalashadaas kugu dhaafayaan ha ka dhowrintaas balaa kuu dhakane baaladweyn allahaayow ka dulqaad balaayada baaladweyn allahaayow qawaariijta baalmari joodariyada dubay dadka ruuxa ku jiifta ugu sarreeya dunida warshada isbuunyada ee dubay fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeenii falaqayntood kala socoteen idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdulla rooble kiisa ayaa farsameynaya intaa barnaamijka mid midlac ayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo